رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin kitaabkii riyaadu saalixiin ayaan weli bartamaha oga jirnaa khaasatan baabkii looga hadlaa yaqiinta iyo tawakulka ayaa dhexnoo marahayay can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa aydan soo noqode macnaha kii horena asagaa wariyey kanna asagaa warinaaya anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ayaa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda allaahumma ilaahayow laka adigaan aslamtu kuu hoggaansamay ilaahow adigaan isku kaa dhiibay oon kuu islaamay wa bika adigaan aamantu ku rumeeyey wa calayka adiga dushaada ayaana tawakkaltu tala saartayoo adigaan talada kuu dhiibtay wa ilayka xaggaaga ayaan anabtu u soo laabtay wa bika ay wa bixujatika xujadaadaan khaasamtu kula doodayaa gaalada xujadaada cad ee xaqa ah ee sugan ayaan kula doodayaa gaalada allaahumma ilaahayow acuudu waxaan magan galay bicizatika cisadaada laa ilaaha alla xaqnimo lagu caabuda ma jira ilaa anta adiga mooye waxaan kaa magan galay an tudillanii inaad i dhumiso anta adigu alxayu ayaa tahay alla xayi ah oo nool alladii allahaasoo laa tamuutu aan dhimanayn waaljin jinni iyo walinsu insiba yamuutuuna waa kuwii dhimanaya muttafaqun calayh wa lafdu muslim waاkhtasarahu albukhaariyu bukhaarina wuu soo gaabiyey xadiidka rasuulku sidaa buu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam ducada ayuu ku ducaysan jiray ilaahayna ka baryi jiray inuu tilmaamayey inuu islaamu isu dhiibay inuu ilaahay rumeeyey inuu tallada alla u dhiibtay xaggiisa inuu u soo laabtay xujadiisa inuu ku dotagahayo wuxuuna ilaahay ka magan galay inuu dhumo ilaahii xayiga ahaa oo nolosha dhabtaa lahaa ee noloshii xaqiiqda ahaa waa alla noolaan jiray haddana nool noolaama doona subxaana wa tacaala jinni iyo insi way dhimanayaan ilaahay keligii baa markaa haraya can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma aydan qaala ibni cabbaas wuxuu yidhi xasbuna allah ilaahay baa kaafigeenna ah wa nicma alwakiil wakiilna ilaahay baa u nicmo badan axad wakiil laga dhigto oo la tala saarta ilaahay ayaa u nicmo badan qaalahaa kelimadaa waxaa yidhi ibraahiimu nebi ibraahiim sala allahu calayhi wasalam xiina ulqiya fi nnaar markii dabka lagu tuuray laa ilaaha ila allah darteed baa ibraahiim dab loogu tuuroo loo gubi rabay walaalayaal sidaa darteed nebi ibraahiim markii dabka lagu riday wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil wa qaalahaa muxammadun muxamed ayaa kelimadaa yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil sala allahu calayhi wasalam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee xiina qaaluu markay u yidhaahdeen dadkii alladiina kubii qaala lahum annaasu dadku ay u dhaheen ina annaasa dadkiibaa qad jamacuu idin kulmay lakum adinkee fakhshawhum ka cabsada fazaadahum iimaanan iimaan buuba u siyaadiyeyba fazaada wuu kordhiyey hum ayaga hadalkaa gaala idin kulantee ka cabsada ah iimaanan iimaan buuba u siyaadiyey wa qaaluu xasbuna allah ilaahay baa kaafigeenaabay dhaheen wa nicma alwakiilu wakiilna ilaahay baa u nicmo badan subxaanahu wa tacaala aladiina kubii qaala ay u yidhaahdeen lahum ayaga waa saxaabada iyo nebigii annaasu dadkii ay u dhaheen waa ninkii ay soo direen quraysh waa nucaym bin mascuud ninkii la dhahaaye ina annaasa dadkii waa quraysh qad jamacuu lakum way idiin kulmeen war ciidan baa isu tagoo idin uruuray inay idin dabargooyaan bay rabaane fakhshawhum ka cabsada dadkii la yidhi meeshay cabsan lahaayeen fasaadahum iimaana iimaan ayaa u kordhay wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allah ilaahay baa kaafigeenaa wa nicma alwakiilu wakiilna ilaahay baa u nicmo badan wa fii riwaayatin werin kale oo lahu u sugnayd bukhaari waxay ahayd can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ibni cabbaas kaana aakhira qowli ibraahiim nebi ibraahim qowlkiisa kii ugu dembeeyey qowlkii nebi ibraahim ugu dembeeyey wuxuu ahaa kaana aakhira qawli ibraahiim xiina ulqiya fi annaar markii naarta lagu riday xasbiya allah wa nicma alwakiil xasbiya allaahu wa nicma alwakiil wakiilna ilaahay waa u nicmo badan subxaana wa tacaala waa kalaam iyo hadalkii ugu dambeeyee nebi ibraahim dhahay ama uu ku hadlay markii dadka lagu riday min jiniifka bahalka la yidhaahda amase midkan wax lagu tuuro ee gantaalka lagu rido ayay saa u geliyeen xataa dabkii ay shideen waxay awoodi waayeen ibraahim inay qabtaanay u dhowaadaan ka warrama qofkii lagu tuurahay qofka loogu talagalay in lagu rido see xaaladdiisu noqonaysaa maxay dhaheen xarriquuhu wansuruu calaa aalihatikum war ibraahiim guba oo ilaahyaalkiina u gargaara in kuntum faaciliin min manjaniif bay saa intay u geliyeen bay ku tuureen intuu saa u xirnaabaa waxaa u yimid baa layidhi malakuljibriil oo yidhi ibraahiimow maxaan kuu qabtaa nebi ibraahiim wuxuu yidhi ama anta fala jibriilow mahadsanid waad mahadsan tahay adiga maya waxba kaagaama baahni ilaahayna ima mooga subxaanah wa tacaala waayo dartiisu meesha ugu xidhan yahay kelimad tawxiid uu ku hadlay darteed baa dabkaa loogu ridi rabaa ilaaha dartiisaa la ii yeelaayo ima mooga buu yidhi adi laakiin wax aan kaaga baahanahay ma laha way ku tuureen qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim dabow qabow iyo nabadgelyo u noqo ibraahiim oo ha gubin saasaa markaa la yidhi dadkii wuu iska xasilay wax dhibaatana ibraahiim muusan gaarin ilaaha ka badbaadiyey subxaana wa tacaala fa anjaahu allahu min annaar marka hadalkii ugu dambeeyey ibraahiim uu ku hadlay kaasuu ahaa saasuu markaa ahaa can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi yadkhulu ljannata jannada waxaa gelaya aqwaamun qoomyaalo af'idatuhum quluubtooda midlu af'idati atayri shimbirka qalbigiisoo kale markaa ah shimbiraha quluubtooda oo kalea rawaahu muslim qiila waxaa la yidhi macnaahu waxaa loola jeedaa quluubtooda quluubta shimbiraha oo kale ah waa mutawakiluun waa dad ilaahay tala saarta subxaana wa tacaala shimbirtu ilaahay bay tala saarataa shimbirtu ilaahay bay u tala dhiibataa wa qiila waxaa kaloo lagu fasiraa oo la yidhaahdaa quluubuhum raqiiq qalbigoodaa jilicsan way iska beer jilcan yihiin way iska ooynahayaan kii ooyey la ooynahayaan salaaddii ku qushuucayaan shimbirku wuxuu ka mid yahay xayawaanka ugu beer jilcan sidaa darteed baa lagu fasiraa quluubtooda waa sida shimbiraha quluubtoodoo kale waa dad mutawakiliinoo ilaahay talada u dhiibta subxaana wa tacaala ilaahay ayay talada u dhiibtaan waynoo imaan doontaa subaxii bay abuulkeeda ka baxaysaa ayadoo bog buuban oo baahan dukaan ma qabto maqaayad ma aado mu'asasad iyo shirko kama shaqayso meel u furan oo xafiisa ma laha tagsi ma kaxayso bas ma wado waa iska buubay way baxaysaa ayadoo baahan ilan xaloo dhan baynan wax cunin maqribkii way soo noqonaysaa ayadoo bogduuban sida rasuulku tilmaamay waynoo imaan ayadoo dheragsaneh xaggeyka wax ka heshay yaase wax siiyey ilaahay subxaanah wa tacaala ilaahay ayaa quudiyey amman yarsuqukum amman haada aladii yarzuqukum in amsaka risqa bal lajuu fii cutuwin wanufuur buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala war risqigiisa hadduu idinka haya idinsiin kara idinka waa ma jirto can jaabir radia allahu canhu annahu jaabir ayaa ghasaa duulay maca annebiy nebiga micigiisa ayuu la duulay sala allahu calayhi wasalam qibala najdin dhanka najid dhankaa najid ayuu markaa ula duulay falammaa markii qafala uu soo laabtay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qafala jaabirna wuu soo noqdoo macahum rasuulka iyo saxaabada micigooda ayuu la soo laabtay duulaan bay aadeen uu nebiga uu u raacay markii rasuulka iyo saxaabadiisay soo noqdeenna asagana wuu la soo noqday faadaraka wuxuu ku soo haleelay fa adarakathum waxay haleeshay oo ay ku qabatay alqaa'ilatu wakhtigii hergelmada wakhtiga duhurka ay dadku qayluusadaan ee la hergelo ayaa waxay ku haleeshay oo hergelmadiibaa waxay ku qabatay baa la yidhi fii waadin tog waadi ayay ku qabatay tog kaiir alcudaad geedka cdaadka la yidhaahdo ama cudaadka uu ku badan yahay ayaa ayay ku qabatay mtaqaanaa geedka quraca ah uu aad ugu badan yahay yay ku soo haleeshayoo ayay ku qabatay macnaha way ku qabatay oo waxay ku qabatay wakhti hirgelmo ah waa wakhtiga qaa'ilada waa wakhtiga khuyluusiga lagu magacaabo ama wakhtiga hirgelmada ah ayay ku qabatay wakhti gwaadi iyo meel tog ahoo geedka quraca uu aad ugu badan yahay fanasala waa uu degay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalama meeshii buu degay wa tafaraqa annaasu dadkiina way kala tagtageen yastadilluuna ayagoo ka harar raadsanaya bishajari geedaha ilan meel waadi ahoo geed badan waayoo qurucu ku badan yahay sidaa darteed saxaabadii way tafaraaruqeenoo mid kasta waadigaa dhexdiisa geed ku yaala oo hoos fiican leh ayuu aaday wanazala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahayna wuu degay sala allahu calayhi wasalam taxta samuratin samurada hoosteeda ayuu degay geed quraceed hoostiisa ayuu markaa degay facallaqa wuxuu surtay bihaa geedii sayfahu sayftiisa sayftiisii intuu soo qaatay buu geedkii suray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa ninnaa waanu hurudnay buu yidhi jaabir nawmatan hurdo waa la kala dhacay ilaan waa la daalanaa howlgal baa beryahan dhan lagu jiray xaloo dhan baa la soo lugaynaya duhur baa la gaaray waa kala dhaceen saxaabada wa nimna waanu seexanay oo waan hurudnay nawmatan hurdo fa idaa rasuuluullaahi waaba rasuulkii ilaahay sala allahu calayih wasalam yadacuuna oo noo dhawaaqaya nebigii waaba noo naadinay war saxaabadaydiiy soo kaca saxaabadaydiay kaalaya saxaabadaydii waa rasuulkii ilaahayo yadacuunaa noo wacaya waidaa cindahu agtiisana acraabiyun nin herbaadiya taagan rasuulka sal alla calah wasalam nin herbaadiya markaa agtiisa taagan faqaala wuxuu yidhi rasuulka ina haada midkaan ikhtarata wuxuu dafay calaya korkayga sayfii seeftayda ayuu iga dafay wa ana naa'imun anigoo hurdaaya yuu sayftii qaatay allahu akbar fastayqadtu waan kacay wahwa asagoo fii yadihi gacantiisa ay ku jirta seefta seeftii nebiguu dafay rasuulkuna waa hurdaa sal alla calah wasalam seeftaydii ayuu dafay anigoo hurdaaya mar allaala markii uu seeftii dafay wa ana naa'im fastayqadtu waan kacay oo waa baraarugay waxaal huwa asaga fii yadihi gacantiisa ay ku jirta seeftii saltan haddana ay gal baxsan tahay saltan ayadoo qaawan macnaha intuu galkii ka saaruu ka bixiyey yuu gacanta ku haystaa gal haddii laga bixiyo maxaa dhiman waa in lagu dhufto keliya in lagu kala gooyo gacantiisay ku jirtaa qaala wuxuu ii yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaaya yaa iga kaa reebaya maanta yaa iga kaa difaacaya seef ma haysatid hurdaad ka soo kacday saxaabadaadii waa kuwaasoo way jiijiifaanoo wada hurdahayaan man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya qultu waxaan idhi allah allah allah alaaan saddex mar saddex jeer ayuu ku celceliyey ilaahay ilaahay ilaahay baa iga kaacelinaya celinaya subxaanahu wa tacaala walam yucaaqibhu ma uusan ciqaabin rasuulka ma ciqaabin sala allahu calayhi wasalam wajalasa waana iska fadhiistay muttafaqun calayh wa fii riwaayatin werin kale qaala wuxuu yidhi jaabir kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam bidaati ariqaaci duulaanka lagu magacaabo daati ariqaac duulaankii daati riqaac baan rasuulka la jirnay jaabir riwaayaddan wuxuu ku caddaynayaa duulaankii ay aadeen inay tahay daati riqaac laakiin tii hore wuxuu yidhi qibala najid laakiin duulaankaa wuxuu ahaa kii calalaha u saaxiibka ahaa faidaa atayna waaba ana waxaanfaidaa atayna waxaan soo marnay calaa shajaratin geed daliilatin ee hoos badan geed har fiican lehoo qabow ayaan soo marnay saan u soconay taraknaahaa waxaan uga tagnay geedka lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamedow adiga noo jiifaannu dhahnay geedkan hooska badan aad bay u jecel yihiin rasuulka sala allah calayh wasalam jaceylkooda kuma sugna oo kuma eka ammaan la ammaano ger la xiiro shawaabib la deeyo salaad laga tago xumaan la sameeyo jilbaab la qaadan laakiin waxay u jeceliyeen xaqiiq dhab ahoo run ah kuna dayasho ah sidaa darteed ayuu jaabir yidhi waxaan soo haleelnay fa idaa aataynaa waaba anagoo dul nimid calaa shajaratin geed daliilatin hoos badan taraknaahaa oo aan uga tagnay geedkaa lirasuuliillaahi sala allahu calayh wasalam fa jaa'a rajul nin baa yimid oo min almushrikiin mushrikiinta ka mid ah wa sayfu rasuuliillaahi rasuulka alla seeftiisana mucallaqun ay tahay tii laalaada oo la suray bishajarati geed seeftiina geedkiisii buu surtay rasuulka sal alla alay slam uu hoos jiifay nin heerbaadiye ahna wuu yimid rasuulkii ilaahay oo seeftiisa mucallaq ay tahay geed ay ka soo laalaado faاkhtaratahu wuu dafay daf buu yidhi isla markiiba gacantuu ku dhigay faqaala wuxuu yidhi takhaafunii nebiguu guulguulayaa sal alla alah wasalam nebiga ayuu guulguulayaa maiga cabsanaysaa maiga cabsanaysaa seeftii uu saasuu leeyahay seeftii buu ku cabsigelinayaa faاkhtaratahu wuu dafay faqaala takhaafunii takhaafunii ma iga cabsanaysaa qaala rasuulku wuxuu dhahay laa maya see kaaga cabsana qaala wuxuu yidhi haddaadan iga cabsanayn faman yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya waayahay yaa iga kaa celinaya haddaadan iga cabsanaynin qaala allah ilaahay subxaanah wa tacaala ilaahay subxaanah wa tacaala watawakal cala allahi wakafaa biاllaahi wakiilan waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi ilaahay baa iga kaa qabanaya wa fii riwaayatin werin kale abi bakr ismaaciiliyun fii saxiixihi ku sugan qaala wuxuu yidhi ninkii man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya yaa iga kaa celinaya xaggayga qaala allah ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ayaa iga kaa celinaya alaysa allaahu bikaafin cabdahu ilaahay addoonkiisa ma ku filna miya subxaana wa tacaala ilaahay adduunkiisa ma kaafin kara miyaa yaqiin baa loo baahan yahay tala saarashaa loo baahan yahay ilaahay la tala saarto yaqiin xaqiiq ahaa la rabaa la ictimaadiyo la ictiqaadiyo qalbigaaga ku weynaada ilaahay inuu naasirkaaga yahay subxaana wa tacaala dhib hadduu kula doono wax kaa celin kara ma jiro dheef hadduu kula doonana cid kaa hor istaagi kartaayo ma jirto sixiroolaa saa yeelay iyo koodaa saa ii fiiriyey iyo bacaa waayo ishiisu saa i yeelay iyo wax kasta asbaab ha iska ahaadaana laakiin maa yaftax illaahu linnaasi min raxma falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi wixii khayre alla kula doona wax kaa qaban kara ma jiro wax allaala wixii share alla kula maagana qofka hor istaagi karaayo ma jirto sidaa darteed ayuu yidhi allah ilaahay baa iga kaa mancinaaya qaala allaahu qaala jaabir wuxuu yidhi fasaqata asayfu sababtii way dhacday min yadihi ninka gacantiisii bay ka dhacday ilaan awoodda gacantan seefta ay ku hayso sow ilaahay ma keenin subxaana wa tacaala awooddan ay gacanta seefta saa ugu hayso awooddii baa laga qaaday keliya khalaas way dhacday dhulkay ku dhacday seeftii baa dhacday fasaqata asayfu min yadihi faakhada rasuulu ullahi صلى الله عليه wasalam nebigaa qaatay alsayfa sayfta faqaala wuxuu yidhi man yamnacuka minii adna yaa iga kaa celinaya waa markaagee yaa iga kaa celinaya ilaahay ma aaminsana ma odhan kara allah ila ma yaqaano ilaahay subxaanah wa tacaala awooddiisii seeftii ninka gacanta ku jirtay yaa indha dhulka lagu riday nebi moxamed dhafayoo qaatay sala allahu calayh wasalam yaa iga kaa celinayuu yidhi adigana fa qaala wuxuu yidhi kun khayra aakhidin nin seef qaata ninka u fiican noqo u khayr badan muxuu la jeedaa akhyaar noqo maxamedow maanta adi ma ahee qof kaloo i badbaadin kara ma jir ula jeedaa qof iga kaa celinaya malaha seefta aday gacanta kugu jirtaa haddaad doonto surkaad iga goyn kartaa laakiin akhayaar noqo buu yidhi akhayaar noqo qaala faqaala wuxuu yidhi kun ahaw muxamedow khayra aakhidin nin seef qaata kan u khayr badan faqaala rasuulku wuxuu yidhi ilan hadafka nebigu leeya waa maxay waa dadkuna ilaahay rumeeyaan laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah in la yidhaahdo waa hadafkiisa seefaad ii soo qaadatay saanaad iyay rabtay qabta xabsiga dhiga dila toogta waxya ma jirto waayo qasadka iyo ujeeddadu ma aha dadku inay baaba'aan ma aha dadka in la baabi'iyo ma aha dadka in la halaajiyo ma aha dadka in laga arguto ma aha dadka dhibkay ku gaarsiiyeen inaad fiirfiiriso waa inaad noqotaa qof ujeeddadiisu ay tahay dadku inay cadaab ka badbaadaan kun ahaw khayra aakhir buu yidhi min khayr sayd qaata kan u khayr badan faqaala rasuulku wuxuu yidhi waayahay tashhadu ma qiraysaa an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu ullah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin anigana aan rasuulkii ilaahay ahay sala allahu calayh wasalam wa anii rasuulu ullah qaala wuxuu yidhi laa maya qiri maayo buu yidhi maya ma qiraayo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu ullah walaakiin ucaahiduka waxaan kugula ballamayaa anlaa uqaatilaka inaanan kula soo dagaalamin ballan bay iga tahay saacadda laga bilaabo walaakin buu yidhi ucaahiduka waxaan kula ballamayaa anlaa uqaatilaka inaanan kugula soo dagaalamin walaa akuuna aanana ahaanin maca qowmin qowmi ubuuda yuqaatiluunaka kula soo dagaalamaya laakiin laa ilaaha ila allah qiri maayo qoorta ka gooya laa ilaaha ila allah buu diiday muu yii rasuulka maya fakhalla sabiilahu sala allahu calayhi wasalam wuu iska sii daayay rasuulka low aan nebi moxamed ku dayan lahayn low rasuulka sal alla calah wasalam soo dacwada dadka u gaarsiinaya aan u gaarsiin lahayn ummaddu way islaami lahaayeen wax badan oo ka mid ah laakiin annaga nafteenna sabab u ah ummaddu inay diinta ka cararto laa ilaaha ila allah maqiraysaa maya ayaa la hortaagan yahay sayftiisaa gacanta lagu haystaa waa la guulguulayaa mayga cabsanaysa mayga cabsanaysaa buu ku leeyahay khalabada iyo guushaa gacanta u gashay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam islaamnimuu u bandhigay wuu diiday fakhalla sabiila wuu iska sii daayey sala allahu calayhi wasalam waa iska sii daayey fakhalla wuxuu u sii daayey sabiilahu jidkiisa fa aataa wuxuu u tegay ninkii asxaabahu asxaabtiisa muxuu yidhi walaalayaal markuu asxaabtiisii u tegey muxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi ji'tukum waxaan idinkaga imid min cindi khayri nnaas dadka midka u khayr badan agtiisa run buu ku sheegay dadka midka u khayr badan agtiisaan ka imid cadowgaaga wanaaggay kuu qiran ayaa wanaag ah sadiiqeenna maanta xumaan noo qira cadowgaaga waa inuu kuu qira ee qiimii wanaag leedahay ji'tukum waxaan idinkaga imid oon ka socdaa min cindi khayri innaas nebi moxamed buu ula jeedaa sal alla calah wasalam ummadda midka u khayr badan dadka midka u khayr badan agtiisaan ka imid wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad adag qowluhu uu yidhi qafala ay rajaca wuu soo laabtay wuu soo noqday ayuu ula jeedaa jaabir waalcidaad alshajaru alladii lahu shawk waa geedka qodxaha leh quraxsaw lama dhaho geedka qodxaha leh ayaa la yidhaahdaa cidaad wasamura bifatxi siin siinta la kordhigaa la akhriyaa wadammi lmiim miimtana la godo siinta in la fatxiyo miimtana la godo ashajaratu min altalx waa geedka caleemaha balballaaran sida mooskoo kale ah talxi wahiyo alcidaam min shajari alcidaat wuu ka waawen yahay geedka cidaha macnaha samuraha iyo geedkan taqaanaa cidaadka cidaha lagu magacaabo wuu ka sii wen yahay kaasi min atalxi waa sida muuska oo kale wa talxin manduud meeshuu ilaah ka yidhi subxaana wa tacaala ikhtarata asayf ay sallah wuu dafay wuu siibtay wahuwa asagoo fii yadihi gacantiisa ku jirta asagoo gacantiisa markaa ku jirta saltan macnaheeda waxay tahay ay masluulan ayadoo galka laga saaray masluulan ayadoo la gelbixiyey wahuwa bifatxi soot soodka la kordhigaa la akriyaa saltan inaad dhahdo saltan inaad dhahdood kordhigto wadamiha waa la damin karaa waad gudi karta haddaad doonto sultan haddaad dhahdo iyo saltan haddaad dhahdo waa isku macno waa seefta marka galka laga bixiyo galkana markaa laga saaro ayaa markaa loola jeedaa taasaa markaa loola jeedaa can cumar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yaquul isagoo odhanaya low haddii annakum idinku tatawakkaluuna aad tala saaran lahaydeen cala allaahi ilaahay dushiisa waan tala saaranaa laakiin maxaa la rabaa xaqa tawakulihi tala saarashadiisa xaqeeda si xaq ah haddaan ilaahay u tala saaran lahaydeen la razaqakum alla waa idin arsuqi lahaa kamaa sidii yarzuqu tayra shimbirka uu arsuqo oo kale sida shimbirka loo arsuqo oo kale alla idin quudin lahaa subxaana wa tacaala taqdu way ka lahdaa way dheelmataa shimbirtii way dheentaan khimaasan ayagoo baahan ayagoo khimaas ahoo baahan bogbooban wa taruuxu waxay soo rawaxdaa bitaanan ayadoo dheragsan ayadoo dheragsanna way soo noqotaa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidan xasan macnaha waxaa loola jeedaa tadhabu way baxdaa shimbirta awala annahaari maalinta awalkeeda salaada subax marka la tukado waad aragtay jikjikjikjikasoo baxayan buulka wuu wadaqaylinahayaan kuma noqdaan hurdada sideenoo kale mar allaala marka sida ay u aragtay inuu waagu baryey khalaas way baxaysaa way cararaysaa way rawaxaan oo way baxaan awala nahaari khimaasan macnaheedu waxay tahay ay daamirata albutuuni ayadoo caloosheedu ay isku dheggan tahay daamira bog duuban ayadoo calool duban bay baxdaa min aljuuci baahi darteed ilan xaloo dhan waxma cunin annaguna habeenkii siddeed sac marka la gaaro ismarisaa la marsadaa cabaar yar kabacdi khaasatan dadkiina xabad tufaaxa la soo baxsanaa waa la cunayaa haddana sagaal sac marka la gaaro xabad moos waxa ku jiraa soo bixida ma jirta ayada qabuulkeeda isaga jirtaa biyo ma haysato ashuunku yaalo talaagad kuma taalo ee waxba ma yaalo xaaladda noocaasay ku sugan tahay marka ayadoo khimaas ah min aljuuc baahi daraaddeed bay baxdaa buu dhahay rasuulka sal alla alay wasalam watarjicu way soo noqotaa aakhira nahaari maalinta aakhirkeeda galabtiina bitaanan ay macnaha mumtali'at albutuun ayadoo caloosheeda buuxdo ayadoo calool buuxday soo noqonaysaa galabtiina subaxiina ayadoo baahan ayay markaa baxdaa marka haddaad ilaahay tala sida shimbirka u tala saaran lahaydeen wuxuu idinka arsuqi lahaa eh, sida shimbirka loo arsuqo yuu ilaahay idin quudin lahaa haddaad ilaahay tala saarasho dhaba tala saaran lahaydeen tala saarasho xaq haddaad tala saaran lahaydeen waad shaqaysaa waad shaqaysaa waxaa lagu leeyahay salaadda ma tukanaysid soo maaha fariin buu soo dirayaa salaad ma tukanaysid aday dhahay saddex salaad ma isku diri karaa dhihi maayo ilaahay baa rasaaq ah ina allaha huwa arasaaq bilquwati almatiin ka tegi maayo meesha ma salaadayda lagu xirayaa wax yaroo adduun ah wax yaro xoolo adduun ah ma jirto culamaaya meel kale wax ka helaaye meel kale shaqa ma ka helaaye meel kale wax ma ii noqonayso low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa la larasaqakum kama yarsuqu atayr shida shimbirka loo arsuqa lidin arsuqi lahaa idinkoon tacbin oon dhibaato marin oon mashaakil gaarin yaa ilaahay idin arsuqi lahaa subxaanah wa tacaala waa lays imtixaama mararka gobol ka mid ah waa lays imtixaamayaa imtixaankaasa waxaa la rabaa si fiican in looga baxo si fiican oo wacan in looga gudbo sidaa darteed walaalayaal tala saarashada ilaahay yaa laga tegin in badanna ilaahay talada ha loo dhiibto subxaana wa tacaala aana noqon ummad ilaahay tallada u dhiibata waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu ilaahay baa kaafigiisa ah naf ilaahay ma qalqin ilaa hadduu qalqayna waxay cuni lahayd waxay heli lahayd waxay qaadan lahayd ayadoo caloosha hooye ku jirtaa loo qoray axal ayadoo ahaa loo qoray cadir ayadoo ahaa loo qoray intaysan dhalan baa loo qoray cid kaa qaadanaya sidkaaga ma jiro qof kaloo kaa cunaaya ma jiro waxaana loogugu talagelinna waa raadinayn hadda dhibkan aysan taqaanin waxaan annagana loogugu talagelinna maxaan u heli weynay ayaan u raadinaynaa wixiina loogugu talagalay inuu noo yimaadana soon iyo salaad iyo cibaadan uga tegaynaa waa mashaakilkanna haystaa rabbi xaqa hana waafajiya subxaana watacaala baabu baabulyaqiin waaltawakul aad buu u dheer yahay balse meesha inuu joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana watacaala aclam